بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد giise idaa goortii dubiqa la megdiyo wamaa saara wixii noqday xayawaanan xayawaan noqdayna isagu daahir buu noqdaa halkan waxaynu ka hadlaynaa najaasada wixii najaaso ah iyo sidii la isooga zuulin lahaa isaalatu najaasa su-aashu waxay tahay isaalat najaasa min maqaasid ahaara walaa min wasaail ahaara min maqaasid ahaara jamiil waxaynu soo sheegnay dahaaradu inay tahay rafcu xadath aw isaalatu khabath rafcu xadath markaan dhahno xadadku laba mid unbuu noqon sheekha matniga inoogu qeybin doono kitaabu salaa markaan gaadhno xadadku inuu xadad asqar ah yahay inuu xadad akbar ah yahay haddii xadadku xadad asqar ah uu yahay waxaa rafciya alwudu hadduu xadad akbar ahyayna maxaa rafciya alwasl labadoodana maxaa naa'ib ka noqda bedel ka noqda biyihii waxaa ka noqda atayamum jimid qeybtii labaadee isaalatu khabadka ahayd ayaynu halkan ka bilaabaynaa kitaabu tahaarana insha allah kan baa u dambayn xalay markaynu ka soo hadlaynay furuudu tayamum waxaynu sheegnay inay ahayd shan faradka ama rukniga u dambeeya ayaa la yidhi lama sharxin af soomaali ahaanu baa loo maray oo ahaa altartiibu bayna almasxatayn tartiibu bayna almasxatayn waxaa laga wadaa laba masxitaan weeye masxul wejhi iyo masxul soo ma ahayn labada masxitaan waa inay kala tartiibsan yihiin oo waa inuu wejigu horeeyo gacmuhuna ay dambeeyaan sidaasaa la rabaa waxaan loo kala qaadaynin waxaanaad u tayamumayso ama xadad akbara ha noqdo ama xadad asqara ha noqdo xadad asqar aha tartiibku waajib buu ahaa weysadii markii laska dulqaaday yani xadad asqara laakiin xadad akbar aha tartiibku waxba waajib ma ahayn sababtoo ah waxa la raba ayaa wuxuu ahaa tacmiimu lmaai bilbadan bas ama halkan ka bilow ama dhexda ka bilow ama halkan meeshaad rabta ka bilow laakiin markay imaato tayamum haddaa u tayamumaysa xadid asqar iyo haddaa ka tayamumaysa xadid akbara labada waxaa la rabaa atartiib marka atartiib bayna almasxatayn sidaasaa laga wadaa sheekhu wuxuu yidhi alladii yadhuru min annajaasaati alaaatun najaasooyinka waxaa ka daahir noqda saddex waxay ka dhigan tahay shay waxaa jira nijaas aha oo haddana daahir noqonaya saddex shay baa daahir noqota midda koowaad waxaa weeye alkhamru idaa takhallalat binafsiha khamradu hadday khal noqoto naf ahaanteedana khal u noqoto daahir bay noqotaa su-aasha waxaa weeye khamradu ma nijaasa mise waa daahir khamradu calaa qowli ljumhuur oy ka mid yihiin culimmadeena shaaficiyada ah waa inay tahay nijaaso khamradu waana xaaraam hadee waa la ogyahay taa eeda marka labada masale ayaan la isku qasin xaaraannimadeeda iyo nijaasnimadeeda jamiil haddii ay khal noqoto oy ka baxda ciladii xaaraan taxriimkana keenaysay nijaasadana keenaysay ee ahayd iskaarka iyo qofkii inay maskaxdiisa doorinayso haddii taa ay baxdo siday ahaan jirtay markii hore intayna khamro noqonin ay ahayd ayay kusoo noqonaysaa oo tahaaranimo iyo xalaalnimo ah labadaasay kusoo noqonaysaa lianna waa kay dhihi jireen alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadamaa idan cilatul iskaar haddii ay joogto taxriimna wuu joogaa nijaasnimona way joogtaa haddii cilatul iskaar meesha ka baxdana dee labadiiba way ka baxayaan idan alkhamru idaa takhallalat binafsihaa sheekhu wuxuu yidhi binafsihaa naf ahaanteeda laakiin haddii wax lagu tuuro daahir ma noqonaysaa mise ma noqonayso waxaan lagu tuuray baan laba u kala qaadaynaa shay nijaaso ah inuu yahay iyo shay daahir ah inuu yahay haddii uu nijaaso yahay ma daahir noqonayso haddii shaygan lagu tuuray daahir uu yahay labaan u kala qaadaynaa miyaad ka bixisay intaysan khal noqonin ka hor mise maada ka bixinin maya kama bixinina waan ku daayey ilaa khal ay ka noqonaysay nijaaso ayay noqonaysaa weligo nijaasadeediibay kusii baaqi ahaan kayf lianna iyadii haddii ay daahir noqon lahayd shaygan lagu tuuray baa nijaaseeyey sababkoo ah iyadoo nijaaso aad ku tuurtay shaygii sooma idan wuu nijaasoobay shaygii mar haddii uu nijaasoobay markay iyadii danto isagii baa sii nijaasaynaya shaygii aad ku tuurtay ma la dhahayaa waxaa loo fiirin marka taqayur iyo cadamu taqayur iyo afar boqoloo litir iyo saddex sadelaba boqol iyo lix iyo toban iyo maya qaacidaa jirta la yidhaahdo xukmu lmaa'icaati xukmu lmaa'i alqaliili shay kasta oo maa'ic ah oo saa'il ah sida caanihii iyo khalkaas iyo maxaa la dhihi jiray malabkii iyo ayi shay oo maa'ican ah oo saa'il ahoo dureeraya shan boqoloo litir xataa haddii uu gaadho nijaasada ku dhacday waxaan ula tacaamulaynaa nijaaso ku dhacday biyo yar xukmulmaai alqaliil laba boqol iyo lix toban litir ka yar taa waa mid mid kalead jirto haddii aad ku tuurto shay daahir ah kadibna shaygii daahirka ahaa aad ka saarta intaysan khal noqonin ka hor kadibna sidaa ay ku danto waxaan dhahaynaa daahirnibay ku baaqi ahaanaysaa idan shaygaad fiirinaysa aad ku toorayso khalkuna haddee khalku waa nijaaso ma aho sababtoo nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi ayaa ammaanayo nicma alidaamu alkhal yuu yidhi wuu ammaanay shay nijaaso ahna lama ammaaneen ayay culimmadu dhaheen markay nijaas markay khamradu daahir noqonayso ay binafsihaa ugu daahir noqonayso ku daahir noqonayso weelkeedii iyo daboolkeedii iyo iyadii dhammaan daahir bay wada noqonayaan alkhamru idaa takhallalat binafsiha baa layidhi naf ahaanteeda waa inaad wax ku tuurin laakiin haddii intaad qaado aada meel kulul inta badan waxay khal ku noqotaabaa layidhi oo ku degtaa shay kulul haddii dab aad ku dulqabato oo kale kadibna sidaa ay ku noqoto khal ma daahir noqoni mise ma daahir noqonayso daahirna way noqoni xalaalna way noqonaysa sababtoo ah adi wax maada ku tuurin waa midda kale intaad meel ka qaado qabow meel qoraxa haddaad geyso sidaa iyadana ku noqoto khal sidoo kale xalaalna way noqon daahirna way noqon waxaa la diidanya inaad shay ku tuurto leanna shaygan baa nijaasoobi markuu nijaasoobay kala degto isagaa sii nijaasayn marka inta laga cararaya waa intaa alkhamru idaa takhallalat binafsiha khamraa la yidhi haa waa shay kasta oo maandooriye ah ayaa soo gudageli leanna kullu muskirin xaraam wey laakiin hal shardiba ayuusan kaa bixin oo ah shayga muskirka waa inuu yahay maaic shay dareeriya waa inuu yahay amaa xashiishkii iyo waxyaalihii kale ee maandooriyaha ee ingegna ma dhahaysid waa nijaas ma dhahaysidoo haddii uu ku maro iskama dhaqaysid haddee waa shay halkii ah. jamiil waxaa laba aha waxyaalaha naf ahaantooda u daahir noqda waxaa la dhihi jiray oo iyagoo markii hore nijaaso ahaa nafaantooda yaana dhihin isagoo nijaaso ahaa daahir noqon kara waxaa weeye jildulmeyta bakhtiga haraggiisa bakhtiga haraggiisu bakhtigu waa nijaaso dee wax kasta oo haraggiisii iyo timihiisii iyo wax kastana waa nijaaso laakiin haragga ayaa la daahirin karaa waxaana lagu daahirin karaa in la magdiyo waxaana lagu magdin waxyaale inoo iman doono kutubta kale inoogu iman doono shay kulul ayaa lagu magdin wuxuu dooniba ha noqde liinta oo kale ama geedaha qaarkood oo kale ama milix oo kale ay shay oo fadalaadkii iyo waxyaalihii hilibkaee googa ah lagaga saari karo lagu nadiifin karo ayaa lagu magdin markaa wuxuu ka wareegi bay dhaheen hilibka wuxuu lahaa iyo xukunkuu lahaayo wuxuu u wareegi bay dhaheen culimmadu dharka oo kale ayuu u wareegayaa jildulmaytati buu yiri ereyga umaa rabnaa inaan kala faafakino yacni tafkiik aan ku samayno jildi buu yidhiye tintii ma soo gudageli mise ma soo gudagelayso tintii ma soo gudagelayso ee waa nijaas culimmadu waxay dhaheen tintu hadday fara badan tahayna waa nijaas hadday yar tahay sooma aho waxay dhaheen waa daahir ibnu xajar alaytami iyo ramli labaduba isay leeyihiin waa daahir laakiin mid wuxuu leeyahay ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay waa daahir waana tabacnimay daahir ku tahay oo jildigii haraggii la magdiyey bay raacaysaa ramlina wuxuu leeyahay sidaa mehe waa macfuun canhu waa la iska cafiyey ama macfuun dhe ama tabacdhe labadaba waa daahir haddii ay yartahay hadday fara badan tahay tintii iyo wabarkii iyo suufkii iyo waxaasoo dhan jildiga ma soo gudagelaysa waxa laga hadlaya waa harag basoo keli ah wey jildulmeytati baa la yidhi almeyta haragii neefkii la gowracay isagooba daahir ee meyte ayaa la rabaa waa wax kasta oo dhinta isagoona si sharci ah loo gowricin ayaa la yidhahdaa haddii la gowraco si sharci ah loo gowricin oo qof kale uu gowraco majuusi ah ama qof kale oo diinteenna aan haysanin yahuud iyo nasaare iyaga waa laga soo reebi haddii waxaan dhahaynaa sidoo kale wuu baktiyey ayaan dhahaynaa ama shuruudii tadkiyada ee wax luu gowrici jiray waxbaa ka dhimanaaday idan waxaan dhahaynaa kheyra sharciya ayuu ku dhintay idan meyta weeyaan idaa dubiqa waa markii markii la magdiyo nabiga salawatullahi rabi wasalaamu caleyhi waa kii lahaa harag kasta oo la magdiyo wuu daahir noqonaya inkasta culimmadeena shaaficiyada kasoo reebeen sidaan kutubta ugu tegi doono eyga iyo doofaarka iyo waxa iska dhaleen ayaa laga soo reebay waxaa kale oo saddexaad waman saara xayawaanan shay isagoo nijaaso ah daahir noqonaya waxaa sadexeeya maa saara xayawaanan waa shay xayawaanba isu bedelay markii hore shay nijaaso uu ahaa kadib uu samaysamay noole ayuu noqday kadibna sidaasu xayawaan ku noqday xayawaankan ma dhahayna nijaaso ka dhex dhashay isagiibaa nijaaso ma dhahayno limaada lianna xayawaan kasta waa daahir bay culimmadu dhaheen waxaan eygi yihiin khansiirkiiyo kuwa aan ka ahayn noole kasta waa daahir tan waxaa weeyaan waa baktigii oo uray kadibna uu ka dhex dhashay dixiri dixirigiyaa socda lama dhahayo dixirigan waa nijaasee istixaalo ayaa ku dhacday oo daahir noqonaya ayaan dhahaynaa walow nijaasada uu ka dhalanayo culimmadu waxay dhaheen haba ahaato nijaasa muqallada yacnii ay baa meel ku bakhtiyey ama doofaar baa meel ku bakhtiyey wuu uray dixiri baa ka dhex dhashay daahir weeye isagu wamaa saara xayawaanan buu soo gudagelayaa faslun haada kani fasilun annajaasaatu nijaasooyinku alaaun saddex weeye muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fududeeyey iyo wa mutawasitatun mid u dhexdhexaysa midda adag iyo midda fudud almuqalladatu midda la adkeeyey najaasatulkalbi ayga nijaasadiisa weeye waalkhinsiiri wa najaasatu lkhinsiiri khinsiirka nijaasadiisa doofaarka weeye iyo wa farci axadihimaa labadooda faracoodii iyo wixii ka farcamay ama ka dhashay walmukhafafatu midda la fududeeyey bowlusabiyi cunuga kaadidiisii weeye alladii sabiga lam yadcam aan quudanin hayra labani caana waxaan ka ahayn walam yabluq aanana gaadhin alxowleyni laba sano aan gaadhin walmutawasitatu midda dhexdhexaysa ee u dhexaysa midda adag iyo midda fudud waa saa'iru nijaasaati nijaasooyinka kuwii kasoo haay fasalkana wuxuu u guntay sheekhu inuu inoo caddeeyo najaasaadka fasalka ku xigana wuxuu inoo sheegi doonaa najaasaadka uu caddeeyey sidii la isooga daahirin lahaa ee la isooga nadiifin lahaa sheekhu wuxuu yidhi najaasaadku markii aan xukun ahaan aan u fiirino saddex ayay u qaybsamaan mid waa muqallada mid waa mukhafafa midna waa mutawasita mid waa muqallada oo waa mid xukunkeeda la adkeeyey midna waa mukhafafa oo shaarica ayaa xukunkeeda fududeeyey midna middaa adag iyo midda fudud bay u dhexaysaayo qaabka loola dhaqmay way ka duwanaan doontaa xukun baa loo dejiyey saddexdaa najaasa waxaa u horeeya midda muqalladada ah muqalladadu waa najaasada eyga iyo doofaarka iyo labadaa wixii ka farcamay wixii ka farcamay waxaa laga wadaa labadoodu haday isu tagaanoo walad uu ka yimaado oo farci axadihimaa waa la dhihi waxaa kaloo la dhihi mid eybaa wuxuu u tagay neef ari ah kadib waxaa ka yimid waxbaa ka dhashay kaana waa farci axadihimaa wan noqon ama bilcagsi arigii oo orgac ama wan ayaa u tagay ay kadibna neefbaa kawaxbaa ka dhashay isagana waa farci axadihimaa ma noqon eyga iyo khinsiirka iyo farci axadihimaa labada saddexdaaba najaasadooda waa najaaso adag waa najaaso adag maxay ka dhigan tahay qaabka la isooga daahirinayaa adag qaabkee la isooga daahirin fasalka soo socda ayuu u gunti doonaa sheekhu mukhafafa anijaasa almukhafafa waxaa weeyaan nijaaso afar qeyd wadata afar shardi afar arrimood laga helay weeyaan waa sabi kaadidii waxaan dhahnay sabi waxaa meeshaa ka baxaya sabiya sooma gabadhii kuma jirto wuxuu yidhi qeydka labaad waa kaadi waxaa ka baxaya waxyaalihiisi kale hadday saxaro noqoto iyo wax kale hadday noqoto ayadana way ka baxaysaa waxaa saddexeeya alladii lam yadcam hayra laban caano waxaan ka ahayn waa inuusan quudanin caana waxaan ka ahayn waa inuusan quudanin baa la yidhi haa xataa wax kaloo dhan yacni haddii uu quuto waxaan dhahaynaa wuu ka baxay shardigan alladii lam yadcam hayra laban haddii caano waxaan ka ahayn la siiyo sida waxaa la siiyey sharoobo ama malab ama xabatu sawda waxyaala la siiyey waxaana loo siiyey litadaawi baa loo siiyey litaqadii looma siinin weli wuxuu ku jiraa alladii lam yadcam hayra laban marka labanka uu cabayo waxaan ka ahayn haddii uu qaato oon kala qaadaynaa ma litaqadii buu u qaatay qadasiin mise dawo ahaan hadday qadasiin noqoto uu ka baxay shardiga oo nijaasadiis way mukhafafay noqonaysaa haddii uu litadaawi iyo loo siiyo weli wuu ku jiraa alladii lam yadcam hayra laban qeydka afraad ama shardiga afraad ee uu xiray waxaa weeye walam yabluq alxawleyni laba sanana waa inuusan gaadhin waxaa laga yaabaa hal sano inuu joogo labahal sano iyo badh welina caano mooyaan wax kale uusan quudanin waxaan dhahaynaa weligii ha wado laakiin laba sano yuusan dhaafin labada sano ma taxdiid baa mise taqriib taxdiid iyo taqriib soo maynaa soo sharaxin jamiil ma taxdiid baa mise taqriib culimmadeena shaaficiyada ah way isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihin waa taqriib sida sharqaawi oo kale qaar waxay leeyihin waa taxdiid waxaadna moodaa hadalkooda iyo ra'yigooda inuu u badan yahay inay tahay taxdiid marka waxay ka dhigan tahay haddii laba sano laba habeen uu dhaafo najaasadiisu mukhafafo way ka bixiyeen mutawasitadii bay geli haddaad taxdiid ahad marka laba habeen hadday dhaafto iyo hal habeen hadday dhaafto iyo waxba dhib ma yeelanayso haddaad taqriib dhahdo haddii kalena dhib ma yeelan intaasay ku kala xidhan tahay middan ah alladii lam yadcam hayra laban caano waxaan ka ahayn waa inuusan quudanin cunuga yarka ah meequu ku quudan karaa meeqo bilood buu ku quudan karaa caano waxaan ka ahayn lix bilood miya shan bilood toddoba bilood waa arin u noqonaysa yeesh iyo raggaas u noqonaysa soo ma ogaan kara kolley hadda waxay sheegaan wallahu aclam lix bilood ayay sheegaan marka meelahaasuu ku quudan karaayo maxaa la dhihi jiray wax la jilciyey afka loogu shubi karaayo adii lixdan bilood bay sheegaan najaasadaas waataa wuxuu yidhi walmutawasitatu mutawasidadu waa saa'iru najaasaat najaasaadka wixii kasoo hadhay wixii kasoo hadhay waxaa laga wadaa nijaasadii mukhafafada ayadeen soo sheegnay iyo nijaasadii muqalladada ayadeen soo sheegnay wixii kasoo hadhay oo dhan waa mutawasida weeyaan mutawasida maxay ka dhigan tahay qaab loola tacaamuli baa jira sheekhuna uu inoo sheegi doonaa wuxuuna yidhi faslun haada kani faasilun almuqalladatu midda la adkeeyey tadhuru way daahir noqotaa bisabci khasalaatin toddoba maydhe ayay ku ku daahir noqotaa bacda isaalati caynihaa aragtideeda yacnii najaasada adag aragtideeda inta la zuuliyey kadib ayay toddoba dhaqitaan ku daahir noqotaa ixdaahunna muddood mamsuujatan xaalay tahay mid lagu dhahay bituraabin caro walmukhafafatu midda la fudaydiyeyna tadhuru way daahir noqotaa birashi ilmaa'i biyo firdhitaankood calayhaa tii mukhafafada ahayd lagu rusheeyo lagu firdhiyo maca alkhalabati qaalib noqosho iyo badnaansho maceed xaalay ahaatay iyo wa isaalati caynihaa wa maca isaalati caynihaa caynteedii iyo aragtideedii intii la suuliyey ama la jirkeeda xaalay ahaatay wal walmutawasitatu midda dhexdhexaysa adayg iyo fudayd u dhexaysa tanqasimu way qaybsantaa hiya mutawasitadii ilaa qismayni laba qaybood bay u qaybsantaa cayniyatin bay u qaybsantaa mid muuqata iyo wa mid xukun ahaanu nijaaso ah al alcayniyatu tacriifteeda haddaad rabto midda muuqata ee ishu ay qabanaysa hiya cayniyadu allatii tii weeye laha uu u sugnaaday lownun midabbaa u sugnaaday wa riixun aw riixun ama waxaa u sugnaaday ur wa acmun aw acmun ama dhadhan baa u sugnaaday falaa budda waxaa qasab ahoo laga maarmaan ah min isaalati lownihaa midabkeedii in la zuuliyo wa riixihaa urkeedii in la zuuliyo iyo wa dacmihaa dhadhankeedii in la zuuliyo waalxukmiyatu midda xukmiyada ahna hiya xukmiyo allatii tii weeye laa lowna wax midab ah walaa riixa wax ur ah walaa acma wax dhadhana laha taa uuna u sugnaanin yakfiika waxaa kugu filan mirkaad iska nadiifinaysee daahirinayso jaryulmaai biyo dureeritaankood calayhaa nijaasadii lagu duldureeriyo faslun halkan wuxuu oga hadlayaa saddexdii nijaase ee uu inoo soo kala sheegay ee inoo soo cadeeyey hadday muqallada noqotoiyo hadday mukhafafo noqoto iyo hadday mutawasito noqoto waynu kala naqaanaa muqallada iyo mukhafafa iyo mutawasita saddexdaa nijaaso markaad iska daahirinayso sideebaa isooga daahirin ma isku xukunbaa mise waxbay way kala duwan yihiin may way kala duwan yihiin wixii loo kala qaaday bay qabaan wuxuu yidhi muqallado markaad iska daahirinayso waxaa iskaga daahirin toddoba dhaqitaan toddobadaa dhaqitaan wuxuu yidhi bacda isaalati cayniha waa masalo muhim aha madhabkeennana khilaaf iyo muran iyo ismaandhaaf uu kaga jiro wuxuu yidhi waa toddoba dhaqitaan laakiin toddobadaa dhaqitaan goormaa xisaabtooda la bilaabi sheekh wuxuu leey waxaa xisaabtooda la bilaabi nijaasadu hadday cayniye ay ahayd cayniye buu inoo sheegi doonaa ama dhadhan bay lahayd ama midab bay lahayd ama ur bay lahayd nijaasadana waxay ka ahaatay ay iyo doofaar iyo wixii ama wax kale ka dhalanaya farci axadiimaabay ka ahaatay mar allaala markaad cayntii zuulisa kadib eed meesha ka saarto kadib baad kow laba saddex afar shan lix toddoba aad dhihi ka horan hadday nijaasadii midabkeedii uu weli muuqdo oon dhaqo oon haddana mar kala dhaqo oon haddana mar kala dhaqo oon haddana mar kala dhaqo toddoba jeer sideed jeer labaatan jeer xataa haddaad dhaqdo xataa kow lama dhahayuu sheekhu leehay maxaa la dhihi marka meesha iyada ka baxdo kadib baad kow laba saddex dhihi toddoba jeer dambaad dhaqay waa toddobada goorma yacni tadhuru bisabci ghasalaatin tuxsabu haadihi sabca mataa bacda isaalati caynihaa saasuu sheekhu leey alimaam nawowi raxmat ullaahi caleyh kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu leeyahay tan lagu zuulinaya caynta dhaqitaanka caynta lagu zuulinayo waa la xisaabin macnaha maxay ka dhigan tahay toban jeer hadii aad dhaqdo u baahato inaad cayntii zuuliso tobankaa jeeroo dhan maxaa la isku dhihi kow kadib lix kalaa la tirin sooma saasuu imaamu nawowi qabaa sidaas baana raajixa sheekhu laakiin saasuu inoogu dhigay bacda isaalati cayniha wuxuu yidhi ixdaahunna bituraab midood ayaa caro lagu qasayaa midood ta horaa ta dhex ku jirtaa ta u dambaysaa ixdaahunna sababtoo nebiga sal alla alai wasalam riwaayaadka laga soo warinayay insha allahu tacaarudkooda ibnu qayim iyo wuxuu ka yidhi meelo kalean ku arki doonaa kutubta waaweyne ulaahunna iyo maxaa la dhihi jiray ixdaahunna iyo maxaa la dhihi jiray cafiruhu thaaminata iyo intaasoo riwaayadood ayaa jira middan aad carada ku darayso dhowr weji baa kuu bannaan waxaad samayn kartaa biyihii intaad ku shubtaad aad caradii kadib marin kartaa ama waxaad samayn kartaa caradii intaad marisaad kadib biyaha ku shubi kartaa ama waad isku soo qasi kartaa kadibna waad ku shubaysa isku soo qasitaankaana wanaagsan baye culimadu ay leeyihiin waana nebi maxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu caleyhi toddobada isagaa inoo sheegay idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum waa kii lahaa toddoba jeer ha iska dhaqo khinsiirkana waa la haleeshiin iyo doofaarka ay culimadu dheheen leanna isagaa xaaladiisu ay ka xun tahay waxayna ooga xun tahay eyga marmar baa la baneeyey in la intifaacsado laakiin isaga marnaba lama banaynin iqtinaa'uhu iyo inaad kaysato ama meel soo dhigato ama aad waxaa la dhihi jiray wkuka saa ka xunbay dheh idan nijaaso muqallado ah qaabkaas baa la isooga zuuliyaa oo la isooga nadiifiyaa oo la isooga daahiriyaa nijaasa almukhafafa waa tii afarta qeyd lahaydeen soo maray qaabkeebaa la isooga nadiifiyaa oo la isooga daahiriyaa sheekhu wuxuu yidhi tadhuru birashi ilmaai calayha maca alghalaba wa isaalati cayniha rashi ayay ku daahir noqon rashigu waa firdhin iyo biyihii in lagu firdhiyo laba shardi baa la socdo alghalaba ayaa la rabaa de waxaa la rabaa nijaasadii meesha ku dhacday iyo biyihii meesha aad ku firdhinaysay ku rushaynaysay biyuhu inay badan yihiin ayaa la rabaa waxaan la shardinaynin asayalaan inay biyihii dhulka ay ku qumaan o dhulka ku socdaan iyo jaryi iyo socotaan taa iyada lama shardinayo lakin rabaa biyuhu inay fara badan yihiin dareer iyo socotaan taa shardimo waxaa kaloo sheekhu uu shardiyey markaad rashiga samaynayso hadday daata cayn ay ahayd oo wax la arkaya ahayd caynteedii waa la suulin caynteedii waa la suulin nebi salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi ayaa loo keenay wiil kadibna wuu ku kaajay biyo ii keenuu yidhi wuu ku firdhiyey kadibna sidaas ayuu ku daahir noqday nabiga salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh xadiid kale oo fi sunan kusugna waa kii lahaa gabadha kaadideedana waa la dhaqi wiilkana waa la rushayn wiilkana waa la rushayn idan nijaasada mukhafafada ahaa sidaas ayay daahir ku noqotaa waxa mukhafafo loogu bixiyeyna haddii waa waxay ku daahir noqonaysaa fudud sidaad aragto ama almutawasita mutawasita waxaynu dhahnay waa ti aana adkayn aana fududayn waa nijaasooyinkii kaloo dhan wey haday kaadi noqoto haday saxaro noqoto haday madii lix daleelo noqoto haday wadii noqoto haday wixii kaleo dhan noqoto muhim labadii un kasoo reeb aan sheegnay nijaasada sidaa laysooga daahirin waa la kala qaadi labaana loo kala qaadioo cayniya iyo xukmiya ayaa loo kala qaadi cayniya waxaa laga wadaa waa mid maxaa la dhihi jiray xawaasta lagu dareemi karo ama waa la taaban karaa ama waa la urin karaa ama waa la arki karaa ama waa la dhadhamin karaa cayniya ayaa la yidhaahdaa nijaasada xukmiyada ahna waa midaan intaa midna aan ahayn tusaale ahaan waa kaadi ingegtay raa'ixadeedii iyo urkeediina meesha uu ka go-ay waxaad u jeedda ma leho laa ur ooma jeedid ooma urinaysid laa aragti walaa ayishay waxaad taabanaysa ma leho haadihi nijaasa xukmiya waxaad xukumaysaa meeshan inay nijaaso tahay laakiin cayniya moo sidee baa la daahiriyaa labadoodaba wuxuu yidhi sheekhu alcayniyatu asaa tacriifiyo alatii laa lowna allatii lahaa lownun dheh aw riixun aw dacmun meeshan wa riixun wa dacmun uu leeyahay bimacnaa aw ka macnee ilaa haddaad sidan ku macnaysa waxay ka dhignaan saddexdaa markay kulmaan baa cayniya la dhahaa maqsuudkuna sidaa ma ahe lown keligii haddii la helo cayniya riix keligeed haddii la helo cayniya dacmi keligii haddii la helo cayniyi waay marka hiy alatii lahaa lownun aw riixun aw dacmun dheh sideebaa la isooga daahirin isagaa sheekhu inoo sheego wuxuu yidhi falaa budda min isaalati lowniha wa riixiha wa dacmiha hadduu lown keligii ahaa meesha ka bixi hadduu riix keligii iyo ur ahaa meesha ka saar hadduu dhadhan keligii ahaa meesha ka saar hadday isla wada joogeenna meesha ka saar allahuma culimmadu waxay ka reebaan inay aada u adkaata mooyeen maalan maracad sida qamiiskan oo kale ayaad qabtay dhiig baa ku dhacay dhaq dhaq dhaq dhaq si kaste waxaa rabaa uun intaad dadaali karto inaad dadaasho hadii wixii uu bixi waayo marka laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha haddii uu waxay dhaheen culimadu ku bixi waayo ilaa in meeshii la gooyo mooyeen gooyn iyo waxaa marka adigu qasabkuguma oh marka qaabka laysooga daahirin midda cayniyada ah falaa budda min isaalati lowniha wa riixiha wa dacmiha ama alxukmiya tacriifteedu inoo sheego wuxuu yidhi hiyo alatii laa lawna walaa riixa walaa dacma laha midna ma intii midii hore ay lahayd waayahay sideeba la ysooga daahirin isagaa sheego wuxuu yidhi yakfiika jaryu lmaai alayha biyo ayaad ku shubaysaa ood ku dureerinaysaa yakfiika jaryu lmaai calayhaa kelimada waa muhim jiddan waxaa la rabaa biyuhu inay waarid noqdaan ay korka imaadaan laakiin biyo meeshan yaalla oo baaf ah weelkii eh, maradiioo nijaasaysan haddii aad dhex dhigto haddaad dhex dhigto ood dhex dhigto ood dhex dhigto weli waad nijaasadii unbaa isku sii waxaynaysaa marka dadkan aan la nool ee guryaha inoo jooga markuu shaygu ama maradu ay nijaasowdo waa in loo sheego qaabka lagu daahirinayo inay biyo ku shubto dadka inay asalka waad garanaysiin baadiyaha markii la joogay waa la dhaqi waa la dhaqi waa la dhaqi marka u dambeeya ayaa biyo korka lagaga shubi jiray soomahan dadka in wasadaa la baro wey haddii kale oo dhan hal maxaa dhihi jira mara oo yar baa laga yaaba inay wasakhayso haddana beri waa lagu soo dhaqsida haddana beri dambe salaadii baad ku tukanaysaa laana maxaa la waayey yakfiika jaryu lmaai calayha calayha calayha marka waa muhim jiddan masalaaan insha allah kutubta waaweyn ooga hadli doona ayaa insha allah ka farcami doonta masaladaas faslun hada kani faasilun waa mid kala faslinaya wixii hore iyo waxan dambe ee soo socda wuxuu yidhi sheekhu aqalul lxaydi xayd iyo dhiig caada inta ugu yar oo qof dumar ah uu ka socdo yowmun waa maalin iyo waleylatun habeen wey wa qaalibuhu inta fara badan ee dumar uu ka socdo inta u fara badan yacnii markii laysku celceliyo afreejkooda ahaan sittun waa lix aw sabcun ama waa toddoba wa aktharuhu inta ugu badan ee uu ka socdo haalibkii akarku markaayna iskaga kaa darsamin wa akaruhu inta ugu badan ee uusan xayd dhaafi karin waxaa weeyaan hamsata cashara yowman hamsata cashara waa shan iyo toban yowman oo min yowmin maalin aha bilayaaliha maca layaaliha habeenadeedii iyada oo lala qabo aqalu duhri duhr inta ugu yar bayna alxaydatayni duhriga oo ama bayna alxaydatayni laba xayd dhexdooda xaal uu yahay duhrigu dheh hamsata cashara waa shan iyo toban yowman oo min yowmina wa haalibuhu isku celcelis dumarka inta ugu badan ay daahir noqdaan arbacatun wacishruuna waa afar iyo labaatan yowman oo min yowm aw alaaatun wacishruuna ama waa saddex iyo labaatan yowman oo min yowm walaa xadda wax xad ah ma ahaan ama walaa xadda xad liakarihi badankiisa uma sugnaanin dheh waxaa laga yaabaa gabadhii weligeedba in hal sana iyo laba sana iyo ka badanba inaysan xaydin aqalu nifaasi nifaas iyo dhiig dhalmeed waxaa ugu yar majatun ganitaan weeye hal mar wax soo baxa wa waqaalibuhu dumar markii laysku celceliyay inta ugu badanee nifaas uu ka socdo arbacuuna waa afartan yowman oo min yowm wa akharuhu inta ugu fara badanee uu ka socdona situuna yowman waa lixdan beri halkan sheekhu kitaabu tahaara wuxuu ku gebagabeynayaa in uu ka hadlo baab gooni u ah dumarka waana xaydka xaydka axkaam fara badan baa ku salaadii baa ku xiran inay tukanayso gabadhii inayna tukanaynin dawaafkii baa ku xiran ninkii wax badan baa kaga xiran isagana sooma waxaa kaga xigan alistimtaac soo ma ahayn waxaa kaga xiran dalaaqii iyo furitaankii idan baab waxaa weeyaan ninkuna wuu u baahan yahay gabadhuna way u baahantahay inay barato waana baab aad axkaam fara badan u leh aimada qaarkood waxaa laga soo wariyaa inay sagaal sano baran jireen imaam nawowi raxmatullahi caleyh kitaabkiisa majmuuca inuu ahaaban qiyaasi wuxuu leeyahay min cawiisil abwaab buu ka mid yahay abwaabta kuwooda ugu ad adag buu yahay waana xaqiiq ahaan gabdhaheenniina markii ay kari waayeen axkaamtii iyagii ku tacaluqday bay waxay aadeen axkaam iyagoo aan loo dirsaninba shuqul ayna ku idan aabohim wuxuu yidhi kayar iga celigo kuweyn igu sii daabaa socdaan umala idan xaydka xaqiiqatan axkaam fara badan baa ku xiran wax badan baana la batalaqsaday idan gabdhuhu inay aada u bartaanay cinaaye siiyaanbaa waana aada u wanaagsan ragguna way baranayaano haddee gabadhiisiibuu bari oo xaaskiisiibuu bari oo hooyadiibuu bari oo walaalihiibuu bari oo faamilkii iyo dadkii dhan iyo muslimiintiibuu wada bari haa waxaa laga yaabaa inuu markuu u sharaxayo inuu sii la rabay oo ugu sharaxin dota axkaam fara badan wax laga inuun garanayn idan baabku hadday gabadhan aada ay u barato waxay uga wanaagsan tahay ninkii bartay bay uga wanaagsan tahay xaqiiqatan laba jihaaba kow way ogtahay qaabka iyo xaqiiqada iyo subaxu jira way og tahay marka labada subaxu jirana qofkii way ugu sharaxi nabiga salawaatuullahi rabbi wasalaamu calayhi markii ay gabadhii u imaatay ay arrimo weydiisay ku saabsan sidii looga dahaara qaato nebiga sal ly slam wuu u sharxay wuu u sharxay kayfa markii dambey dhahay sidee yani inay sii fahamtay rabta nabiga meel adag bay ka gaadhay waa kii dhahay subxaana allaahi biha ilaahay baa nasahanay gabadh yahay dahaaro qaado caaishaa fahamtay gacanta qabatay kadibna u sharaxda si fiican u shar waxaa laleeyahay hadda caaisho oo kale oo gabdhihii oo u sharxa baabkan sidii la rabay xaqiiqatan kitaabkan waxaa la yidhahdaa safiinatu najaa fii maa yajibu cala alcabdi limowlaah in yar unbu ee axkaamtii kama hadlay insha allah meeshaydaan ku gaari doonaa wuxuu yidhi aqalu lxaydi yowmun walayla xayd waxaa ugu yar oo uu socon yowm walayla yowm waleylan baa fahm badan rabta yowm walayla ma afar iyo labaatan inuu socdaa gabadhii hal dhiigaha ku hadhi maayo markaas laa sidaa hawshu ma o bilmajmuuc wey markii la isu geegeeya inta uu ka socday waa in afar iyo labaatan saac ay dhan tahay kadalika yowm iyo leyla kuma xidhno afar iyo labaatan saac bay ku xidhantay maalan duurkii hadduu bilowda inaka duurka kalaan xisaabinanaa sooma yowm wa hal baa jirta marka gabadhii haddii uu hadda ka socdo dhiiggii maalan afar saacadood uu ka socdo kadibna ay weydo laba maalin saddex maalin kadibna afar maalin kadib uu u yimaado haddana xoogay uu u yimaado waxaan dhahaynaa uun shan iyo toban yaynan dhaafin laakiin inta uu socday afar iyo labaatan saac waa inay dhan tahay waxay ka dhigan tahay hadduu shan saac maya toban saac tusaalaan ama aan dhahno shan iyo toban saac buu ka socday kadib meeshii weeba ingegto way qalasho wax damba kama imanin dhiiggaa ma ahayn dhiig xayd sababtoo ah afar iyo labaatan saac wax ka yar buu socday hadduu dhaafo suu u socday isku dardarkiisa isku dardarkiisa toban saacba ha dhannaaday markii laisku dardaray laakiin wuxuu dhaafay shan iyo toban beri isagana waxaan dhahaynaa xayd ma ahe damu fasaadin weeye kan kalena demu fasaadin buu ahaa waxaa gabdhuhu inay bartaan oo muhiim ah oo ogaadaan ah haddii uu maalan shan saac buu ka socday kadib way u kaadisay way u kaadisay way u kaadisay meeshii iyo waxba mayna ka wardoonin waxay dhahday dhiiggii wuu bilowday dee inta kalean sugi sidaabuuba kaga tegayba waxaan dhahaynaa gabadhaa salaadihii oo dhan waa lagu lehay sababtoo dhiiggaa muxuu ahaa damu xayd ma ahayne damu fasaadin buu ahaa majmuuca marka la rabaa inuu afar iyo labaatan gaaro aqalu lxaydi yowman waleyla yowm waleyla wax daliil oo loo hayo aaya qur-aaniya xadiid nabowi ah ma jiro laakiin imaamu shaafici baa wuxuu sameeyey istiqraa istiqraa iyo tatabuc waxay dhahaan hadda waxaa lagu soo sameeyey daraase ayaa lagu sameeyey bay dhahaan risaaj baa lagu sameeyey waxaa lasoo soo ogaayay sidaa iyo sidaas marka imaamu shaafici baa risaaj fiican intuu ku sameeyey ayuu wuxuu yidhi xayd waxaa ugu yar afar iyo labaatan saac in uu socdo itisaalna wuu noqon karaayo uu socon haddii uu kala googo-ana geyskooda waa inay noqdaan afar iyo labaatan saac inay noqdaan lianna wixii aan sharciga ku imanin taxdiidkiisa luqa carabiya ahaana taxdiid iyo sargoyn uusan ku imanin waxaa loola noqon curfiga iyo caadada walcaadatu muxakamatun caadadiina waxay keentay iyo curfigii yowmun waleylatun siduu imaamu wa waaalibuhu haalibka iyo agarka waxay ku kala duwan yihiin haalibku dumarka intooda badan meequu xaydku ka socdaa sittun aw sabcun buu ka socdaa lix ama toddoba beri lxaydi xukun baa inagaga xidhan akharu lxaydna xukun baa inagaga xiran haalib lxayd waa iska sheegitaan iyo macluumo laguu sheegaya wax xukunoo ku xidhan ma jiro wa akaruhu akarka waxaa weeyaan xayd si u socdo u socdo u socdo ama ha kala gogo-o ama ha isku xigo meeqa ayuusan dhaafi karin shan iyo toban beri shan iyo toban beri haddii uu dhaafo damu fasaad buu noqon iyo damu istixaadatin iyo dhiig furan iyuu noqon axkaam gooni buu leeyahay oo ka duwan xaydka wuxuu yidhi sheekhu aqalu duhri haddii uu inoo sheegay lxayd wuxuu inoo sheegayaa gabadhu intay daahir noqon karto inta ugu yar iyo dumarku intay u badan yihiin ay daahir noqdaan iyo gabadhu meeqa ugu badanay daahir noqon kartaa wuxuu yidhi aqalu duhri bayna alxaydatayn wuu qeyday laakiin wuxuu ku qayday bayna alxaydatayni buu ku qeyday maxaa baxaya saddex suuro ayaa baxaya xabaxya hal suura ayaan saddex suuro kasoo saaraynaa ko waxaa weeye bayna alxaydatayni baa la yiri bayna xaydatin wa nifaasin dhiig dhalmeed iyo xayd inta u dhaxaysa meeqaa oogu yar waxaaba laga yaaba saddex suuraha soo bixi ko mar waxaa laga yaabaa inuusan waxba u dhexayninba sidee gabadhii nifaaskeedii baa ka socday ka socday saadu uga istaagay xaydkii waa ku bilowday waa dhici kartaa waxaa kale oo dhici kara xayd baa soo waday kadibna way dhashay yowm iyo yoomeyn ama saacaad ama ay shay baa u dhexeeyey waxaa kale oo dhici kara nifaas baa ka dhammaaday yowm iyo yoomeyn ama saacaad bay joogtay kadibna xayd baa u bilowday saddexdaa suuro aqalu duhri ma noqonaya hamsata cashar ee aqalu duhri wuxuu noqonaya intii udhexaysay ilaa hal saaca noqoto ilaa yuna waxba udhexaynin oo duhri haa la waayo sida nifaaskii iyo xaydkii oo isku xigay masaladan aan leenahay xayd baa soo socday nifaas baa ka daba yimidna waa inakoo ku dhisayna qowlkii ay culimmadu raajix yeeleena ahaa gabadha xaaidka ahaa xaamilka ahaa ka iman karaa idan wuxuu ku yidhi aqalu duhri bayna alxaydatayni idan waa qeyd aada wanaagsan oo muhiim ah wey labada xayd baan inaku ka hadlaynaaye xayd iyo nifaas kama hadlayno intaa inta ugu yar waxaa weeye hamsata cashara yowma idan hamsata cashara yowman waa shan iyo toban beri sababtoo ah shan iyo toban beri wuxuu u noqday xaydka intii u badnayd baa waxay ahayd shan iyo toban beri aalibka dumarka inta u badanay daahir noqdaan waa afar iyo labaatan ama saddex iyo labaatan sababkoo ahaa intuu xayd hayo intay ugu badan yihiinne dumarka markii laysku celceliyaa waxay ahayd lix beri ama toddoba beri intii unbaad ka jaray walaa xadda liakarihi buu yidhi haddii aad dhahdo akaru duhri waa meeqa xad ma luhu sheekhu ku yiri meel lagu sargooyo ma jiro lama dhahayo hal sano laba sano lix bilood afar bilood labaatan habeen sidaa lama dhahayo ijmaac bayna culimadu ku sheegeen inuusan xaj lahayn sababta waxay dhaheen sida ibnu qaasim uu leehay oo kale gabadha waxaa laga yaabaa zaman dhan laba sano saddex sano intay joogto inuusan xaydba ka imanin xaydku dumarkuna uu kala duwan yahayo gabadhu bisheedu gabadha kale way ka duwan tahay ee ma aha uun bishii soddon beri inay toddoba berina uu ka socon ama lix beri inuu ka socon inta kalena inay daahir noqonayso waxaa laga yaabaa gabadhu in shan iyo toban beri intay daahir noqoto ama labaatan beri inay daahir noqoto saddex berina uu ka socdo haddana kii kale uu u bilowdo sida qaalibka ahunbaa waxay tahay hal bil laakiin waxaa laga gabadhan bishan dhexdeeda in uu dhiiggii ka yimaado daahir noqoto xoogay shan iyo toban beri yani shan iyo toban beri waa ugu yaray kadibna uu ka yimaado idan gabadhu gabadha kale bisheedu way ka duwan tahay taasna in la ogaado waa muhim ee aan la dhihin uun bil un inaan lagu sargoynin markuu ka hadlay xaydka ayuu wuxuu raaciyey nifaaska nifaaskuna waa dhiig dhalmeedkii waa dhiiggii soo bixi jiray gabadhu markay dhasha kadib nifaas inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo qaalibkuu sheegay wuxuu yidhi inta ugu yar waa majah majana waa ganitaan hal mar wax soo baxa weeye bes idan kaawuu noqon karaa aqal aqal nifaas gabdhuhuna inay halkan u baraarugaan waa muhim jiddan iyagoo cibaadadooda ilaalinaya waxaa laga yaabaa gabadhii inuu majatun ahaa nifaaskeedii afartan berina ay sugayso intaasoo salaad waa lagu leehay haddana sanad kale laga yaaba in lagu yeesho haddana sanad aakhare markay tagtana in kuleetiga la qabsado way dhahdaa afartan baan tirsanay aqalu nifaas waa majah istiqraan imaamu shaafici uu ku ogaaday weeye waxaa weeye daraase uu ku sameeyey iyo risaaj uu ku sameeyey buu ku ogaaday inuu yahay majah haalibka dumarka inta u badan waa afartan beri soomaalida waxay dhaha afartanka bax afartankii bay ku jirtaa ukuka laakiin afartankan inay xisaabsato waa inay iska warhayso afartankana xadiidkii sunanka ku jira abu daawuudka iyo tirmidiga ibnu maajih iyo waa kay dhahday umu salama radi allahu tacaala canha wa ardaaha kaanat innufasaau calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayi wasalam tajlisu arbaciina yowman gabdhaha nifaaska iyo dhigdhelmeedka qaba cahdigii iyo zamankii nebi maxamed salawaatuullahi rabbi wasalaamu calayhi waxay fadhin jireen ay salaadii cibaadaadka ka fadhiisan jireen afartan beri idan afartankaas weeyaan sida qaalibka ah agarka inta ugu badan waa situuna yowman lixdan beri wey lixdan beri wixii dhaafa yowm ama saaca ama xunun dhaafa dhiiggaas damu nifaasin buu noqonaya damu istixaadatin ayuu noqonaya ee damu nifaasin ma noqonayo mana ahoon afartan gabadhu intay dhahdo bes ah inay lixdankii ka leexato sababtoo gabdhaha soomaaliyeedka qaarkood ayaa la sheegay inuu konton iyo lix habeen uu waday ama konton iyo labo ama konton iyo saddex xagganayayna qasanin salaadii iyo wixii iyadoon daahir noqonin xaggana iyadoo daahir ah yaysan ka tegin salaadii idan waa inay majadana ilaaliso hadduu majo ku dhammaaday maxaa la dhihi jiray xaggan kale waa inay ilaaliso lixdan inay ugu dambayso ee afartan un iyaysan meel iska dhiginin sidii iyadoo la dhalatay arrintan inay ku baraarugaan waa muhim halkaa waxaynu kusoo gabagabaynay kitaabu dahaara insha allah cashirka ku-xiga wuxuu noqon doonaa kitaabu salaa hada wasala allahu wasalam calaa rasuulihi alamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin